bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wsaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaami الnawowiyi raximah اllahu tacaala baabu satri cawraati اlmuslimiina wاnnahyi can ishaacatiha ligayri daruura baabu satri cawraati اlmuslimiina muslimiinta cawraadkooda in la asturo fadliga ay leedahay waxa ku soo arooray caddaynteediiba u baab yahay iyo wanahyi iska reebid can ishaacatihaa in cawrada la faafiyo dadka muslimiinta cawraadkooda la faafiyo ligayri daruuratin xaaja la'aan daruura la-aan qaala allahu tacaala alla waxauu yidhi ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica alfaaxishatu xumidu inay faafto fi ladiina kuwii ay ku dhex faafto aamanuu rumeeyey lahum cadaabun bay leeyihin aliimun xanuujiyo fi dunya waalaakhirati addunya aakhiraba halkaa marka waxaa laga qaayad waxay nas ku tahay tilmaamaysaa qofkii jeclaysto inay xumi ku dhex faafto muslimiinta oo ceebahooda ay bannaanka soo baxaan bimujarad qofkii jeclaysta waa inuu jeclaysto keliya ayuu cadaab ku mudanayaa haddii uu jeclaysto ficilna ku daro xaalkeedu waa daran yaha marka iyada wacan abi hurayrata radia allaahu canhu can innabiyi sal allahu aleyh waali wasalama qaal laa yasturu cabdun addoon ma asturo cabdan addoon fi dunyaa adduunka dhexdiisa ilaa satarahu allaahu yowma alqiyaamah ilaa allah asturaya maalinta qiyaamaha rawaahu muslim wa canhu isla abi hureyre waxaa laga wariyey qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam yaquul nebigaan maqle isagoo dhahayo kullu ummatii ummaddeyda dhammaanteed mucaafan kuwa la caafiyey waayo oo cuquubada dunuubta laga caafiyey ila almujaahiriina mooyaane kuwa dunuubta bannaanka soo dhigtoon qarsanayninba oo iyaga bannaanka iskeeno ila almujaahiriina kuwa la eh, bannaanka eh, iskeeno ayb oo mujaahiriinta wa ina min almujaaharati mujaaharada waxaa ka mida an yacmala arajulu qofka inuu sameeyo bileyli habeenkii camalan camal inuu sameeyo huma markaa dabadeed yusbixu waa soo waabariisanayaa waqad satarahu allaahu canhu waqad satarahu allaahu iyadoo alla uu asturay calayhi isaga korkiisa fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa fulaanu hebelow camiltu albaarixata xalay waxaan sameeyey kadaa wa kadaa sidaa iyo sidaaban xalay sameeyey waqad baata wouna beriyey yasturuhu rabbuhu isagoo rabbigii oo asturaayo wayusbixu waa waa beriisanayaa yayusbixu waa waa beriisanayaa yakshifu sitra allaahi isagoo daaha ka qaadayo faydayo sitra allaahi alla subxaanahu watacaala wixii uu qariyey muttafaqun calayhi xadiidka bukhaariy muslim baa soo saareen marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa qofka inuu cid kaloo muslima ceeb ceebahooda baarbaara ma aha isaga tiisa xataa inuu banaanka soo dhiga ma aha iska daa qof kale taada xataa lama ogola inaad banaanka soo dhigto wax adiga aada samayso inaad yacni sheeg sheegto meelaha ku sheegto ceebaha ah oo ilaahay uu ku ceeb qariyey inaad meelaha ku sheeg sheegto ma aha marka mujaaharada ummadda intooda kale waa ummadda dhammaanteed waa la caafiyey ilaa nebigu wuxuu leeyahy qofka mujaaharada sameeya maan mujaaharadana waxaa weeyaan qofka habeenkiiba uu dembi samaynaya cid arkaysaa ma jirto subax markuu soo kaco wuxuu dhahayaa xalay waxaasan sameeyey isagiiba isjeegay lama ogolo marka taasoo kale ayb macnaha marka eh, eh, waa kaasaa ayb wa canhu can اnabiyi sala allahu alayh waali wasalama qaal idaa zanat alamatu addoontu haddii ay zinaysato fatabayana zinaahaa zinadeedu ay caddaato falyajlidhaa ha jeedlo alxadda sayidkeeda ha ku dhufto alxadda xadka ha ku dhufto ayb xadkeedii marka waxaa weeyaan ha ku dhufto facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab waay kontan jeedan addoonkana sayidkaa ku oogi kara xadka isaga walaa yuharrib yownan ceebaynin calayhaa iyada korkeeda yaanu ceebaynin oo aysan haydaarinin <clears throat> walaa yuharrib yaanu ceebaynin calayhaa iyada korkeeda yownan oo maxaa yeelay inuu haw ceeb asturo ku dhufta yacnii eh, xadkii ka oogo ha u ceeb qariyo oo yaanu ha haydaaraynin huma markaa dabadeed in zanat ithaaniyata mar labaad hadday zinaysata falyajlidha alxadda walaa yuharib calayha huma in zanat ithaalitata falyabichaa ha iibiyo ha iska iibiyo walow bixablin min shacarin walow bixablin min shacarin xarig ha ahaatee tin ka ahaade nacam yani xarig qiimo badan aan lahayn oo jilicsan xataa ha iska ha ku bedesho soo ma garan ayb kaa xataa marka waxaa weyaan dad ha ku bedeshay iska iibiyo oo yaanay ag joogin iyadoo zaaniyad ah marka maxalushaahidka waxaa weyan walaa yusarib caleyha yaanu yaanunyaanan ceebaynin marka qofka dembiga leh xataa laftirkiisa in la ceebeeyo bilaa macno lagu ceebeeyo ma fiicna taana waxay ku sababaysaa inuu dembigiiba markii dambeynta isagiina iska caadaysto ounan marka waxba aanu dhibsaninba mutafaqun calayhi altahriibu atawbiiqu weeyaan wa canhu isla abi hureyra waxaa laga wariyey qaala qaala utiya nabiyu sala allahu aleyh ali wasalam nabigaa loo keenay birajulin nin qad shariba khamran khamre cabay qaala waxau yidhi idribuuhu garaaca qaala abu hureyra famina mina adaaribu biyadihi waxaa naga mid ah mid gacantiisa ku garaacayo dharbaaxayo wadaaribu binaclihi mid kabtiisa ku tumaayey wadaaribu bithawbihi mid maradiisa ku garaacayo falama insarafa markuu gadoomay qaala bacduulqowmi dadkii qaarkood baa waxay dhaheen akhzaaka allaahu war allah ku hoojiyo way habaareen marka allah ku hoojiye bay dhaheen qaala waxauu yidhi laa taquuluu haakadaa sidaa ha dhihinina laa tuciinuu calayhi shaydaana shaydaan ha ugu kaalmayninina sidaa ha dhihinina oo shaydaan ha ugu kaalmayninina sidaa buu yidhi nacam shaydaan ha ugu kaalmayninina rawaahu albukhaariyu yacni waxba ha ka sheeginina oo shaydaan iyaan loogu kaalmaynin buu yidhi ninkan oo haddaa idinku akhsaakallah iska dhahdaan waa nin idinka idinka midoo muslim ahe eh, shaydaankii baa markaa farxayo isagiina marka waxaa weeyaan naxariis darrou idiin qaadayaa agtiina uu ka cararayaa markuu idinka cararana hadde shaydaan baa ka faaiidaysanaya walidaalika qofka hadduu qalad galaba yacni in yacnii la buunbuuniyo oo xagga ay ka dhacday intay ka dhacday kanay dhacday kanay dhacday inta la yidhaahdo hadhow qofkii dadkii laga gooyo oo ummaddii uu ka go'o oo hadhow ay u sahlanaato marka dad xunxun inay markaasi ay helaan ama yacni shayaadiinul insi iyo waljinni ay ka faaiidaystaan khatar waa incam waxyaabahaasoo kale marka Eh, dacwo ma ahan taasoo kalena nacam ayb saaxada marka waxaasoo kale waad ku arkaysaa nacam qof baad arkaysaa khalad baa maalan ka dhacayo kale qaladkiaa la buunbuunina qaladku noocuu dooniba ha ahaada yacni mararka qaar qalad inaad adig u qofka oo u haystaa dhici karto qaladna aanay ahayn waxaas laakiin kaba soo qaad wax qalad ahba nacam qofkii qalad bau ku ou korayba nacam wanaagaana lagu yaqaanayo wanaag buu ku taagan yahay oo ku dhex jiraana haddii marka ummaddii laga dhex fogeeyo ee bimujarad qaladkiisaas inta shanta qaaradood la mariyo ceeb yacni daahi laga qaado oo la ceebeeyo qofkii waxaa laga yaabaa inuu ka dheeraadaba dadkii wax dadkii fiicnaa ee hadhow marka dadkii xumaa ay si sahla usoo qaataan marka nacam taasi marka waxaa weeye waxa samaynayaa waay marka waxa samaynaya waa qofkan marka waa qofkan cowraadka muslimiinta faagfaagaya waay nacam oo daaha ka qaadayo waxaa marka ma fiicna rawahu lbukhaari qofka muminka ah inay wax islaaxaan u jeclaya inay wax qaribmaan ma jecla baabu qadaai xawaaiji lmuslimiina marka baabkan waxaa kaloo kusoo arooray xadiidkii tirmidiyo taqaanaano yaa macshara man aamana bilisaanihi walam yadkhul iliimaanu fii qalbihi laa tatabacuu cawraati almuslimiin muslimiinta cawraadkooda ha raacraacinina fa inahu man tatabaca cawrata akhiihi lmuslim qofkii walaalkii muslima cawradiisa raacraaco tatabaca allaahu cawratahu asna ilaahay baa ceebahiisa raacraacayo waman tatabaca allaahu cawratahu qofku alla cawradiisa raaciy raacana yufdixhu ilaahay waa ceebaynaya walow fii jawfi beytihi nacam gurigiisa isagoo ku dhex jiro alla ceebaynaya nacam ayb marka culimmadii hore waxay dhihi jireen dad ceebo badanaan aragnay oo dadka ceebahooda aan raacraaci jirin oo ilaahay ayaga kuwoodii badnaaba uu asturay oo dadkii indhahoodii ka qariyey wa bilcagsi waxaan aragnay dad ceebo aan lahaan jirin oo dadka say u ceebay jireen u ceebay jireen markii dambe ilaahay ceeb u yeelay ee ceebahoodii banaanka ay soo baxeen marka khatar weyan baabu qadaai xawaaiji lmuslimiina muslimiinta danahooda oo loo gudo waxa kusoo arooray fadliga kusoo arooray cadayntiisiiba u baabihe oo yacni danaha muslimiinta inaa isu taagto ood wax u qabata dadka muslimiinta nacam qaala allahu tacaala wafcalu lkhayra khayrka sameeya ayuu yidhi lacalakum tuflixuun inaad liibaantaan baa la arkaa wafcalu lkhayra marka khayrkan kee loo jeeda bacdi dadka ahlilbidaca aayaddan waxay u deliishanayaan wafcalu lkhayra khayr oo dhan sameey baa la yidhi marka khayrku eh, wax allaale wixiiba khayr aad kala jeedid waa diinay ku dhahayaan saas ma ahan wafcalu lkhayra aladii amarakum rabbukum waay nacam khayrka rabbigiin ou idin faray calaa lisaani nebiyi ou idinku faray kaa sameeya laga wadaa ee eh, midkaad jeebkiina ka soo baxsateen ma aha nacam ibnu jariir dabari saas uu leeyahy tafsiirka nacam ayb khayrka la idin faray ee allay rasuul idin amreen kaas sameeyaa loo jeedaa maahane mid allay rasuul xaggooda aan ka imaanin oo adigu aad khayr u taqaana samey ma lagu dhihin wa qaala tacaala wamaa tafcaluu min khayrin wamaa wixii tafcaluu aad samaysaano min khayrin khayr ah fa ina allaha alla caliimun bihi kii ku cilmi badan weeyaan wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wali wasalama qaal almuslimu aqulmuslimi muslimka muslimka kale walaalkiis weeyaan laa yadlimuhu walaa yuslimuhu waman kaana fii xaajati akhiihi kaana allahu fii xaajatihi waman faraja can muslimin kurbatan faraja allaahu canhu biha kurbatan min kurabi ywmi alqiyaamah waman satara musliman satarahu allahu ywma alqiyaamah xadiidkan waa soo marnay muttafaqun calayhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh ali wasalama qaal man nafasa qofkii faydo can muminin man nafasa qofkii fududeeyo can mu'minin mu'min ka fududeeya kurbatan kurbo min kurabi dunyaa dunyada kurbadeeda ka mida nafasa allaahu canhu ilaahay wuxuu ka yareeyaa ka fududeeyaa kurbatan kurbo min kurabi yowmi alqiyaama kurbooyinka maalinta qiyaamaha ka mid ah marka waxaa weeyaan see mu'min see kurba looga fududaynana inaad xaajadiisa aada gasho ood yacni danihiisa inaad u qabato lidaalika culimadan waxay dhihi jireen kacbada inaan joogo oon ku ictikaafo masjidulxaraamka oon masjidulxaraamka ku ictikaafo waxaa iga khayr badan qof muslima dantiis inaan u socdo oo danihiisa aan u qabto marka maxaa yeele qofka muslimka danaha loo qabanayo waa acmaasha mutacaddiga ah waay oo adiga kaa tallaabayso isaga mujtamaca u gudbaysa waay salaadaada ictikaafkaagana wax adiga keliya kugu kooban weeyaan nacam saas bay ku kala fadli badan yihiin nacam soo ma garanin qofka hadda masjidulxaraamka ku ictikaafayo isaga unbaa faa'iideysta soo maaha laakiin qofka eh, dadka muslimiinta danahooda isu taagayo weji wax ugu qabanaayo xoolihiisa wax uga taraayo naftiisii wax uga taraayo dadkii nafciga ou keenaa dadkao dhan baa baa ka wada faa'iidaya nacam kana wada faa'iideysanaya marka yacni dacwadana weligood dadkii salafkana aadaa loogu yaqaana nacam inay u gudaan dadka muslimiinta danahooda ay ka shaqeeyaan aad baa loogu yaqaana xataa waxaa dhici jirtay mararka qaar inay intay madaxda u galaan dantooda aynan ugu gelaynin madaxda oo danta ay ugu gelayaan ay tahay qof muslima inay dan uga dhameeyaan soo ma garan ayb haddaad marka dadkii muslimiinta aad danahoodii gacmaha ka laabata adiga oo isla markaana yacnii aad ah, dadkiina aadan eh, dacwadiina aadan siday ahayd oo dadaalkeediina aadan la imaanaynin hadda maxaad ku soo baxaysaa marka nacam dacwona haddaadan wadin ummaddiina aad danahoodii ka shaqaynaynin qofkii ummadda danahooda ka shaqaynaya ama dacwada wadana uusan kaa baxsanaynin ummadda maxaad ku noqonaysaa marka nacam qofkaas ummadda wuxuu ku noqonayaa cudwi dhib badanuu ku noqonaa nacam ayb waxaasoo kalena marka waada saaxadu waad ogtihiin oo aad iyo aaday ugu badan yihiin qofku marka ama dadka xaajada dadka loo qabtaana waa kala duwanta iyadoo laftirkeeda hal meel keliya in laga eega ma aha nacam dadka hadda in wax la baraa jaahilka in wax la baro dadka yacnii masaakiinta kaalmadooda in laga shaqeeyo weji in dadka wax loogu qabto qof wax guursanayo kale la kaalmeeyo ama qofkii guursanayo kale lala doono qofkii wanaagsan ahaa way badan yihiin yani dadka muslimiinta danahooda in wax laga qabto nacam ayb waayahay marka wuxuu yidhi waman yasara calaa mucsirin qof mucsira oo culays haysto qofkii ka fududeeyo yasara allaahu caleyhi fi dunya walaakhira alla adduuniya aakhira waa ka fududaynaya nin deyn lagu leeyaho deyn la murugsan haddaad deyntii ka bixiso ama u cafisaba ilaahayba adigana kaa fududaynayo waman satara musliman satarahu allaahu fi dunya waalaakhira wallaahu allana fii cawni alcabdi addoonka kaalmadiisa dhexdeeda ayuu ahaan ayuu yahay maa intii kaana alcabdu addoonka uu yahay fii cawni akhiihi walaalkii kaalmihiisa waman salaka qofkii qaada dariiqan jiid yaltamisu fiihi cilman cilmi ou ku dalbaayo sahala allaahu lahu bihi dariiqan ila aljanna alla subxaanahu watacaala jannada ayuu dariiq ugu fududeeyaa jannada ayuu dariiqeedii ayuu ugu sahlaa cilmigaas macnahana waxaa laga wadaa cilmigii jannadau tusayaa qofka wama ijtamaca qowmun qolo ma kulmaan fii beytin kuma kulmaan guri min buyuutillaahi tacaala alla guryihiisa ka mid a yatluuna xaal ay aqrinayaan qowmkaas oo yatluuna akrinayaan dheh kitaaballahi ilaahay kitaabkiisa oo wayatadaarasuunahu isku daraaseynayo beynahum iyaga intii dhexdooda dhexdooda yani daraaseynayo ilaa nasalat calayhim asakiinatu baa kusoo degayso wakhashiyatuhum raxmatu naxariis baa daboolayso waxafathum lmalaa'ikatu malaa'igta ayaa koobayso haraynayso wadakarahum allahu ilaahayna wuu xusayaa fii man cindahu malaa'igta agtiisa abuu ku xusayaa agtooda waman bada'a bihi camaluhu camalkiisa qofka uu dib u dhigo lam yusric bihi nasabuhu nasabkiisa ma dedejiyo oo hore uma soo dhigo ninkii camalkiisii uu dib dhigo nasabkiisii hore nasabkiisii yani hore hore ma keeno oo ma soo hore dhigo rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey marka eh, qofku nasab keliya inuu ku xisaabtamo maaha nacam ayb qofka nasabka waxaa weeyaan haddii adigu waalidkaa iyo awowgaa hadduu fiicnaan jiro diinta ku fiicnaa adigiina aad xun tahay waxba ku tari maayaan gaar ah nacam haddaadan adigu fiicnaanin oo iimaan aadan ku raacin walidaalika ilaahi subxaana wa tacaala waxau yidhi waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatuhum biiimaanin alxaqna bihim duriyatahum baabu shafaacati shafaacadiibu ayuu ubaabiyahay baabkan shafaacadii fadligeeda shafaacada hadda waxaa loo jeeda ergeynta qof muslima in erge laga noqdo oo wax fiican erge loogaga noqdo shafaacadu waa laba nooc wax xun in loogaga ergeeyo iyo wax fiican wax fiican marka in loogaga ergeeyo ajar bay leedahay wax xunna dembi bay leedahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi man ruuxi yashfac ergeeya shafaacatan ergeyn xasanatan wanaagsan yakun lahu nasiibun minhaa nasiib baa uga ahaanaya xaggeeda yakun uu ahaaday lahu isaga nasiibun nasiib minhaa shafaacada xaggeeda yani waxbau ku yeelanayaa ajar waay nacam <clears throat> wacan abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu qaal kaana anabiyu sala allahu aleyh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa ataahu haddii uu u yimaado daalibu xaajatin dan mid leh qof yacni dan markaa leh aqbala calaa julasaa'ihi dadka la fadhiya ayuu u jeesanayay nebiga fa qaala wuxuuna ku odhanayey u dhahayay ishfacuu war ergeeya erge fiican noqda tu'jaruu waa la idin ajar siinayaaye wayaqdi allaahu alla subxaanahu watacaalana wuu xukumayaa <clears throat> calaa lisaani nebiyihi nebigiisa carabkiisa maa axaba waxuu jeclaysto muttafaqun calayhi wa fii riwaayati maa shaaa waxuu doono alla nebigiisa carabkiisa ku xukumayaa bimacnaa waxaa weeyaan markii nebiga ay u yimaadaan dad markaa baahan oo dhibaataysan dadka u jeesanaya war dadkan waxa loo soo qabta u dhahay u ergeeya oo ninkii weji wax ugu qaban karay ninkii xoolo siin karaba waa la idin ajar siinayaa markaase ayb allana subxaanahu watacala nebigiisa carabkiisa wuxuu ku ugu xukumayaa wixii uu doono oo bimacnaa nebiga waa idiin ducaynayaa waay nacam nebiga carabkiisa ducada soo maraysaana ilaahay uu idinkugu xukumayaa khayr iyo wanaag iyo wax fiican oo idin siinaya nacam soo ma garan wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma fii qisati bariirata wa zawjiha qisadii bariira iyo ninkeedii bariira ninkeeda muqiitha la dhihi jiray nin labadoodaba addoommo ayay ahaayeen bariira waa xorowday oo caaisho ayaa ka bixisay yacnii lacagtii lagu kitaabeeyey marka bariira markay xorowdeen naag xor ah nin addoona marka inay hoostiisa ahaato waxaa weeyaan iyada khiyaar bay leedahay nikaax in la fasakho markaas oy ninkaa ka tagto iyo khiyaar u leedahay ninkiina addoonnimadiibuu baaqi ku ahaaye ma ogtahay markaasaa marka wouna jeclaa marka ninka bariira marka <coughs> iyaduna waxay damacday marka inay ka tagto nacam oo markii la khiyaar siiyey inay ka tagtay jeclayd naam <coughs> soo ma garan qaala waxa uu yidhi marka qaala lahaa nabiga qaala lahaa nabiyu sal ll ly slam nebiga waxa uu ku yidhi low raajactihi haddaad isaga noqon lahayd way fiicnaan lahayd yani marka nebiga muqiith ninkaabaa soo dirsaday oo erge oo u yahay nacam ninkaagii ma iskala joogtid oo ma iskaga laabatid ninkaagii <clears throat> qaalat waxay tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ta'murunii ma i amraysaayo waan yeelayaa yacni amarkaaga ma i amraysaa oo hadday amar tahay de amarka nebiga waa qasab in la qaataa waan yeelayaa bay tiri ma i amraysaa mase waa un talo oo amar ma aha qaala waxau yidhi inamaa anigu ashfacu waan ergeynaya ergey unbaan ahay xaggiisa ka socdo nacam ee amar kuguma lihi arrintan iyada ah qaalat waxa ay tiri laa xaajata lii fiihi wax dana iguma sugna aniga marka dan kama lihi iga dhaaf bay tiri marka marka asxaabta rasuulka fiqigooda waxyaabaha yacni way kala hubsanayeen waxa marka iyaga waajibka ku aheen nebiga uu ku waajib yeelo sharciga ah <coughs> <coughs> iyo waxa aan sidaa ahaynen sharciga aan ahayn yacni wax aan waajibka sharciga aan ahayn waa kala saaranayeen marka hadday yacni nebigu amarkiisu tan ay ahaan lahayd oo waajib nebigu uu faraayo way qaadan lahayd haddaan maadaama aanay ahayn waajib ee nebigu un ou ahaa ninkaas un in ixsaan oo u falo hadda markaas iyada ikhtiyaarkeeday leedahay rawaahu lbukhaariyu marka nebiga caleyhi isalaatu wasalaam dadka xataa addoommada inuu wax u qaban jira nacam markay dan u dirsadaan rasuulka ilaahay oo dhibkaas ay haysto dhibki inuu ka fudaydiyo oo u baxo ergey xag oo ninkaa ka socda ou noqdo waa isku dayi jire nacam qofka marka sheekha ah caalimkaana taas inuu ah, inuu ku sifaysnaada aaday muhiim u tahay nacam oo ummaddu aysan u kala socso ummaddu yacnii in <clears throat> ummadda dadkeeda xataa eh, kuwooda eh, dadku ay yaraystaan xataa inuu isagu yaraysta ma aha nacam ayb waa in la heli karo markii wax la weydiistana marka uu dadkii yacni qofkii marka wax u qaban kara dadkii baabu lislaaxi bayna annaasi dadka heshiisiinta la heshiisiiyo waxa ku soo arooray fadli ay leedahay caddayntiisiibuu u baab yahay qaala allahu tacaala alla waxau yidhi laa khayra fii kahiirin laa khayra khayr ma ahanin fii kahiirin in badanoo min najwaahum dadka faqooda iyo koodkooda iyo showrka ay showrayaan in badanoo ka mid a ah wax khayra kuma sugna ilaa man xad maahane amara bisadaqatin sadaqa faray oo dad intay meel isugu yimaadeen ka tashtay war dadkaas dhibaataysan aan kaalmayno keena sadaqada aw macruufin ama macruuf isfaray shay wanaagsan intay meel isugu yimaadeen war waxaan macruufka aan qabanno iskugu yimid aw amase islaaxin hagaajin baynannaasi dadka dhexdooda la hagaajiyo islaax baynannaas war labadaa qabiil waa diriirsan tahaye seen u heshiisiinaa war ninkii hebel ahaa iyo hebel waa diriirsan yihiin war seen u heshiisiinaa saddexdaa unbaa laga reebay feere marka inta kale waxa ay dadka ku sheekaysanayaanay ku faqaayaan wax khayrkiisu ma badna oo khayr kuma sugna wa qaala tacaala waxa uu yidhi alla wasulxu sulxigu khayrun weeyaan waa wanaagsan yahay wasulxu sulxigu khayrun khayr waaye waa wanaagsan yahay oo dadku inay ayagu intay gaar u heshiiyaanay soo heshiiyaanay marka ay heshiis ahaadaan wax wanaagsan weeyaan wa qaala tacaala fataqu llaha ilaahay ka cabsada wa aslixuu hagaajiya daata baynikum daata baynikum dhexdiinna hagaajiya wa qaala tacaala inamaa wax kale maana almu'minuuna mu'miniintu ikhwatun walaalo weeyaan fa aslixuu hagaajiya beyna akhaweykum walaalihina dhexdooda wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama kullu sulaama xubin kastoo min annaasi dadka ka mida calayhi sadaqatun sadaqa ayaa korkeeda ah kulla yowmin maalin kasta ay fii kulli yowmin maalin kasta oo tadlucu fiihi shamsu qoraxda ay soo baxayso yacdilu bayna alithnayni sadaqa cadluhu bayna alithnayni ficil masder baa laga laqbaynaya yacdilu ay cadluhu isaga yacni cadaalad falidiisa bayna alithnayni laba oo u kala garsooraa sooraa sadaqatun weyaan wa yuciinu icaanatuhu kaalmayntiisa arajula oo kaalmaynaya fii daabatihi oo ku kaalmaynaya fayaxmiluhu calayha daabadda uu saarayo kor ugu qaadayo ow amase tarfacu lahu calayha mataacahu alaabtiisa oo u saarayo sadaqatun weeyaan walkalimatu dayibatu kelmadda wanaagsanna sadaqatun weeyaan wabikulli khadwatin tallaabo kasto tamshiihaa ila salaati aad u soconaysaana sadaqatun weeyaan wa tumiidu ladaa dhibka aad zuulisana ay imaadatuka aladaa xumida ama dadka waxa dhibayood ka zuulisa cani dariiqi jidkana sadaqatun weeyaan muttafaqun calayhi wamacnaa yacdilu baynahumaa yuslixu baynahumaa bilcadli cadaalad buu ku heshiisiinayaa weyaan marka dadka in islaax bayna annaas in wax aad iyo aad muhiim u ah uu yaa laga qaadanaya oo adiga jirkaaga sadaqadii ku waajibtay eed alla kaga shukrinaysay inaad dad heshiisiisaa ka mida nacam ayb dadku hadday kuusoo gar dhigtaanna cadaalad inaad ku heshiisiisa markaa cadaalad darama lama rabo kanna waa saxsanya kana waa saxsanya lama raba nacam soo ma garanin oo taasi dadkay isku diraysaaba nacam waana waxa dhaqanka soomaalida hadda u ku batayba kaasaa ku badanba nacam kanna in run loo sheego lama rabo kanna in run loo sheego lama rabo hadday runta isu sheegi lahaayeenna mar hore wax xalisbi lahaaba nacam adna waa saxsan tahay ni adna waa saxsan tahay laleeyahay maxaa marka saas ku hagaagay nacam yo sidoo kale iyadana yacni garta marka qofka loo keensado laba qola oo heshiisiinayo ama laba qofood oo heshiisiinayo gartaas inuu ku dhiso waay wax ay tahay nacam waxyaabo kaleoo marka iyagu dadku kaaga muuqanayo midkaanna yacni inaad jeceshahay iyo midkaan inuu xoogaa dacwo xaggeeda uu kugu soo dhow yahay iyo ninkaan inuu kooxdaada yahay iyo waxaasoo dhan inaad milicsata ma aha nacam ayb haday laba nin kuusoo gar dhigata xaq ugu cadaalad fal nacam ilaahu midkood mau ahaada nin adiga kaa fogo yani xagga yani fahamka iyo diinta xaggeeda kaaga kaaga fog gartiisaad siinaysaa wa ummi kulhuum binti cuqbata bni abi mucayd radia allaahu canha qaalad waxa ay tidhi samictu rasuul allahi sala allahu aleyh waali wsalam aan maqlay yaquul isagoo leh laysa alkadaabu beenaaluhu ma ahan alladii midka yuslixu bayna annaasi dadka heshiisiinayo fayanmii khayran khayr buu kordhinayaa ow amase yaquulu khayran khayr buu sheegayaa muttafaqun calayhi yacnii beenlow ma aha ninka dadka heshiisiinaya sababtoo a ah kaasu khayr buu ziyaadiyaa khayr buu sheegaa halkan marka mawafii riwaayada kale aan ku darno wa fii riwaayati muslimin ziyaadatun baa ku sugan qaalad waxay tiri walam asmachu nebiga ma aanan maqlin yurakisu isagoo ruqsaynaya fii shayin wax mimaa yaquuluhu nnaasu dadka waxa ay dhahaan ah ilaa fii halaatin saddex mooyaane yacnii dadku waxyaabaha ay ku qowlaan been ou ka ruqsaynaya nebiga ma aanan arkin ilaa saddex ma ahne tacnii waxay u jeedaa alxarba dagaalka waalislaaxa bayna annaasi marka dadka la heshiisiinayo iyo waxadiida arajuli imra'atahu iyo ninka hadalka oo haweentiisa u sheegayo xadiid almar'ati zawjaha iyo haweenta ninkeeda wax ay u sheegaysa nacam ee iyada laftirkeedan islaaxa un soo gelaysa nacam oo iyada laftirkeeda islaaxa soo gelaysa nacam oo baa maalan ku dhib badan waxbaa ku adag sibay u tahay marka insha allahu tacaala waa khayri doonaa khayr baa soo dhow iyo yacni waxbaan meeshaas ka filayaa iyo waxyaabahaas inuu marka ku dejiyo way bannaan tahay nacam nacam laakiin marka hore inuu been kusoo xerogeliyaa maba banaana iyada nacam marka inuu been u sheega ma banaana maamahda soomaalidu marka waa khaldan tahay nacam haweenku been baa lagu soo xerogeliya runna waa lagu dhaqaa nacam marka inuu been waxaanu ahayn inuu u sheeg sheega ma aha waayahay ayb marka eh, taas marka iyadu iyado eh, maxalushaahidku marka hadda waxaa weeya ninka alislaaxu bayn annaas ninka samaynayo dadka heshiisiinayo beenlow ma aha xataa hadduu been sheega yacni beenlow lama dhahaayo sababtoo ah dadkaa ku marka way bannaan tahay laba qofoo isdagaalsan inaad heshiisiiso beenna a ku heshiisiiso bimacnaa marka waxaa weeyaan kan baad u imaanaysaa markaasaad leedahay war ninkii hebel ah waxba kuuma qaba adu unbaa u malaynaya inuu wax kuu qabo waa kuu fiican yahayo waa ku ammaanayay oo kan kalead u tegaysaa sidii oo kale ad leedahay markaasaad heshiisiinaysaa nacam maxaa yeeley yacnii maslaxada ka imaanaysa aad iyo aad uga badan soo ma garanin ayb wa bilcagsi marka iyada maxaa ah dadka in laysku diro oo calaaqaadkooda la halleeyaa ma banaano adoo run sheegaya xataa oo namaam qofku inuu noqdo ma aha dadka inuu isku diro war ninkii hebel ahay saa ku dhahayaan maqlaaye kii kalena marka calaaqadiisa oo u xumeeya marka taa iyada ma banaano waayahay wacan caaishata radia allahu canha qaalat samica rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu maqlay sawta khusuumin kuwa doodaya codkooda bilbaabi buu ka maqlay albaabka caaliyatan xaal ay tahay mid kor noqotay aswaatuhumaa codadkooda wa idaa axaduhumaa midkood waaba isaga oo yastawdicul aakhara ka kale ou dhahaya wardaynta iga deji wardayntan yacni xoogaa iga dhin wa yastarfiquhu ou markaa ka dalbaayo naxariis ka naxariis dalbaayo fii shayin shay huwa yaquulu ka kalena ou dhahayo wallaahi baan ku dhaartay laa afcalu samayn maayo sidaas xoolaha iyadoo dhammaystiran keen fakharaja calayhimaa rasuululahi baa ku soo baxay sala allahu aleyh waali wasalam nebigaa ku soo baxay faqaala waxau yidhi ayna almuta'allii cala allah aawe midka ilaahay korkiisa ku dhaaranaya laa yafcalu lmacruufa inuunan macruufka samayneynin macruufka waa maxay ninkan in laga dhimo oo wax la cafiyo oo yani waa midka ka dhaaranayay waxa fiican faqaala wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah aniga buu yidhi falahu ayu dalika axaba fa qaala wuxuu yidhi ana yaa rasuulallah aniga weeyaan buu yidhi falahu wuxuuna leeyahay ayu daalika axaba tii ou jeclaysto nacam muttafaqun calayhi nacam mid allaale midii ou jeclaysto uu leeyahy hadduu doono waxyar yacni ah, xoolihii hay siiya hadduu doonana marka isaga waxaa weeyaan eh, eh, wax uuna hay siiya marka muttafaqun calayhi macnaa yastawdicuhu yas'aluhu wuxuu weydiisanayaa an yadaca canhu inuu ka dhimo ou ka dejiyo bacda deynihi deyntiisa qaar ka mida wayastarfiquhuna yas'aluhu rifqa wuxuu weydiisanayaa naxariis walmuta'alliina alxaalifu mid ka dhaaranaya weeyaan wacan abilcabaas sahl bni sacdin asaacidiyi ana rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka balaqahu waxaa soo gaaray ana bani camri bni cawf reer bani camri bni cawf kaana baynahum sharun xoogaa shar inay soo kala dhexgashay dadku hadday meel wada degan yihin shar waa soo kala dhexgeli kartaa lala yaaba ma ahan taalaakiin hadday sharta soo kala dhexgasho intaysan weynaanin waxaa laga rabaa dadka ahlu khayrka ah ama ahlu fadliga inay ku baxaan dadka nacam oo ay sharta ka joojiyaan isku dayaan nacam laakiin haddii nin kasta meeshii uu deganaayey iyo dadkiisa uun iska dhex dego sharta meeshan ka soconaysana aanan kaanamaa inaysa ka soconin oo kale oo kasoo qaado meeshay ugu imaanaysa asaga laftirkiisa aana wax nagu dhacay soo ma garanin ee dadka ahludiinka ah, hadday iyagu intay shaqeeyaanay socdaan oo ay dadka islaax u horseedaan oo yidhaahdaan war heshiiya dad islaamaa tihiine wax kale maba dad kale ummado kale maba loo maba aanay imaadmaba aanay imaadeenba meesha nacam laakiin nin kastaani maxaa iga galay buu leey dadkiisiibuu iska dhex degan yahay nacam waxaa kasii daranba magaaladiioo dhib ka socdo beled dhibaato ka socoto dad muslimiina ku diriraayaan haddana inay dadkii wadaadada isku haystaan wax aanba oolinba beledkaas nacam waxa kaloo kasii daran wataa nacam wtaoo maalinkaasoo dhan waxaa laysku dagaalay ahlulxalli walcaqdi yaa ah yaa la yidhaha ahlulxalli walcaqdi maba joogaba ahlulxalli walcaqdi meesha nacam meel nidaam ka jira maaha meel yacnii wax dadka yacnii xukuumadi kama jirto waxaa lagu doodaya hadday xukuumad timaado see loola dhaqmaya lagu doodaya nacam dhiig muslima meesha ku daadanaya marka qabaa-il aad diriraayo magaaladii yacni aan u jirin meel dheerba aan u jirin marka ma waxay ahayd inay dadka ay heshiisiiyaan oo kadib markaa ay ka hadlaan wixii imaana marka mas'ale aan weli imaanina soo socoto yaa laga hadlayaa marka tii taagneydna waa loo istaagi maayo waa marka mushkila waay ka mid taha ayb faharaja rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam nebiga marka waa ku baxay yuslixu beynahum isagoo heshiisiinaya markaa nacam fii unaasin macahu ay maca unaasin macahu dad isaga la jiroo la socday fa xubisa rasuululahi sal ly slam rasuulka waa la xabisay oo waa daahay yacni meeshii baa lagu daahiyey waxaanat isalaatu salaadii baa soo gashay fa jaaa bilaalun bilaal baa yimid ilaa abi bakrin buu u yimid radia allahu canhuma qaala waxau yidhi ya abaa bakr ina rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam qad xubis nebiga waa la daahiyey waxaanat isalaatu salaadiina way soo gashay fa hal laka an umma annaasa ma leedahay inaad dadka tujisid oo salaada dadka ma gelinaysaa buu ku yidhi qaala nacam buu yidhi hah inshita haddaad doonto riwaayo kale waxay leedahay nebigaaba usii sheegayba oo waxa uu yidhi haddaan anoo maqan salaadda ay soo gasho bila abuubakar dadka ha tujiyo nacam hataa marka waxaa laga qaadanayaa al islaaxu bayna annaas salaada jamaacada in looga tegi karo nacam oo jamaacadii buu nebiga kaga yani kasoo daahayaa dhaaftayba jamaacadii waa dhaaftay rasuulka caleyh isalaatu wasalaam laakiin muxuu ku maqnaana alislaax bayn annaas buu ku maqnaana marka dersi la akriyoo kale iyo yacni qofka sheeqa haddii dersi uu lahaayoo kale la yiraahdo war dad baa meeshan ku dirirsane kaale soo heshiisii hade dersiga hadduu baaqdo maalintaas dhib male nacam dersi baa iga baaqanaya in waxba igama gelin hadduu dhaho fiqi saxiixa ma aha nacam <laughs> dadka isdilayo muslimiinta ka daran soo maaha nacam dersigu hal maalin waxba dhibaataa male iyagii baa isugu celin kara xataa dadkee moogtaha nacam <laughs> ayb markaa wuxuu yidhi fa aqaama bilaalun bilaal waa aqima asalaata salaadii u aqima wataqadama abubakrin abubakarna waa hormaray fakabara allahu akbar buu yidhi wakabara annaasu dadkiina way kibaarteen waja'a rasuulu llahi sal ly slam nebiga waa yimid yamshii fi sufuufi xaal uu yahay mid sufuufta ku dhex soconayo xataa qaama fi safi ilaa u safkii xataa qaama fi safi ilaa uu safkii soo dhex istaagay fa akhada annaasu dadkii waxay qaateen fi tasfiiqi sacabtun inay gacmahaas ku dhufdhuftaan wa kaana abuubakrin radia allahu canhu abuubakrna wuxuu ahaa laa yaltafitu inuunan milicsanaynin fii salaatihi salaadiisa nin milic milicsi iyo yaqaana ma aanu ahayn faaqada naasu dadkii waxay qaateen falamaa akhara annaasu dadkii markay badiyeen adtasfiiqa sacabtunkii oo gacmaha isku garaacidoodii markay badiyeen iltafata waa yar milicsaday iltifaatku mararkaasoo kale waa jaa'is nacam faidaa idaa rasuulullahi sal ly slam waaba rasuulkiiba sal ly salam fa ashaara ilayhi waa uu ishaara fa ashaara ilayhi rasuululahi rasuulka waa uu ishaaray sala allahu aleyh waali wasalama gacanta u ishaaro joog buur sidaada iska ah fa rafaca abuubakrin radia allahu canhu yadahu abuubakar gacmihiisa ayuu kor u qaaday faxamid allaha allow amahadiyey warajaca alqahqaraa gadaal gadaal dibdib ayuu usoo laabtay waraa'ahu gadaashiisa oo dibdib ugu soo laabtay xataa qaama fi safi ilaa uu safka ka istaagay fataqadama rasuulullahi rasuulkii waa soo hormaray sala allahu aleyh waali wasalam fasallaa linnaasi dadkii buu tujiyey falamaa faraqa markuu dhammeeyey aqbala cala annaasi dadka usoo jeestay fa qaala wuxuu yidhi ayuhannaas dadow maa lakum maxaa idiin sugnaaday xiina naabakum shay-un hadduu shay idinuu idin asiibo fi salaati salaada dhexdeeda akhadtum aad u bilaabaysaan ood qaadanaysaan fi tasfiiqi aad u gudagelaysaan yani eh, gacmo isku garaacid inama tasfiiqu linnisaa gacmo isku garaacista haweenkaa leh bimacnaa iyagaa wax ku baraarujiye waana imaam maalik laakiin wuxuu leeyahay iyagaaba yani waa shani shanu nisaa waay dhahay man naabahu shay-un qofkay wax ku xasiibaan fii salaatihi falyaqul subxaana allah ha dhaho fa inahu laa yasmacuhu axadun ma maqlo xiina yaquulu subxaana allah markuu dhahayo ila iltafata waa midicsanayaa yaa abaabakrin maa manacaka an tusalliya binnaas abuubakar adigana maxaa kaa manciyay inaad dadka tujisid xiina ashartu ilayka markaan kuu ishaaray faqaala abuubakrin waxa uu yidhi maa kaana yenbagii uma habboonayn libni abi quxaafa ina abii quxaafa isagaa isu jeedee an yusalliya binnaasi dadka inuu tujiyo bayna yaday rasuulillahi sal ly salam rasuulka hortiisa inuu dadka ku tujiyo ma u habboonuu yiri ina abi quxaafa muttafaqun calayhi xadiidka waxaa laga qaadanayaa marka imaam salaada galay haddii marka uu yacni haddii eh, la bedelo imaam mathalan yacni salaada galay yaa kii raatibka ahaa baa yimid imaamkii gadaalba usoo gurtay salaada galay markaasaa kii raatibka ahbaa marka yaa marka sidaa ku galay oo salaadii yacni ku hormaray arrintaas inay bannaan tahay inkastoo culamada qaar ay dhahaan nebigay ku gaar tahay taasoo kale nacam culamada qaarkoodna saasay dhahayaan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ko hadday salaadu labaa loo kala qaadaya salaada imaamkaa dadka salaada geliyey markii hore hadduu ragcad haddii uu ragcad tujiyey dadka oo ragcadii labaad uu ku guda jiroo kale isaga unbaa salaada dhammaystiraya nacam soo ma garan isagaa salaada dhamaystiraayo laakiin ragcadda koowaad markuu isagoo ku jiro oo kale marka ay timaado waa midda baabkan marka abuubakar qisadiisa abuubakar ragcadii koowaad buu ku jiray weli nebiga markuu imaanaya sala allahu aleyh ali wasalam markaasuu gadaal ugu gurtay marka salaadeeda cidina cidina markaas cid kale kama aanay hormarin soo ma kasin <coughs> ama haddii ragcad ay dhaafto kale hadiga nebiga wuxuu ahaa sala allahu aleyh waali wasalama inuu isaga markaas ma'muum ahaan oo iskaga tukado oo waana qisadii cabdiraxmaan bin cawf ayay ku dhacday saas nacam oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam xaajo ku maqan salaad subaxsay ee mukiira ayaa salaaddii un la aqimay salaadii ay aqimeenoo marka <coughs> cabdiraxmaan bin cawf baa dadkii tujiyey marka <coughs> cabdiraxmaan bin cawf baa saxaabadii marka salaada ka bixiyo tujiyey hal ragca marku dhameeyey hal ragca markii uu dhammeeyey ayaa waxaa dhacday in markaa kabacdi ragcadii labaadaa nebiga yimid sala allahu aleyh ali wasalam <coughs> marka nebigu ma hormarinoo safkii sooma inta soo galay xagga kale cabdiraxmaanna salaadii nebiga ugama uuna soo bixin sala allahu aleyh ali wasalam markii salaada marka uuna laga salaamo noqsadaa nebiga iyo istaageen oo ragcadii u dhinayd ay dhammaystirteen markaasay dadkii yaabeen marka aad iyo aad saxaabadu marka waxay is yiraahdeen ama waa degdegteen bay isdheheen naam aad bay uga arrintaa iyadaa xishood badan u gelisay <coughs> marka qisatu cabdiraxmaan way ka duwan tahay qisatu abibakrin sababtoo ah <coughs> ragcad dhan baa la dhammaystiray iyada macnaa xubisana waxay tahay amsakuuhu way celiyeen liyudayifuuhu si ay u martigeliyaan way daahiyeen si xoogaa ay u marti sooraan reer beni camr bni cawfna waa nimankii deganaa quba baabu fadli dacafati lmuslimiina walfuqaraai walkhaamiliin baabu fadli dacafat lmuslimiina muslimiinta <clears throat> dadkooda taagta daran fadliga ay leeyihiin cadayntiisiiba ubaabihe <clears throat> waalfuqaraai iyo fuqarada fuqaraa lmuslimiin muslimiinta fuqaradooda <clears throat> iyo walkhaamiliina dadka iska yacnii dadka eh, iyo walkhaamiliina dadka qarsoon oo dadka aan laga dhex aqooninba oo dadka iskaga dhex jiro laakiin aan dadku aanay ku baraarugsanayn waxa ay yihiin oo dadka iska tawaaduca badan oo aan la garanaynin banacam laga yaaba isagoo aad u wax u yaqaano oo aad u karti badan haddana aan dadku aanay dareemeynin oo dadka iska qariyaba nacam iskaga dhex jira waana jiraan dad noocaas mujtamacu aaday ugu jiraan nacam ayb dad markaad aragtay cilmigiisu meesha uu leegi aad la yaabaysa iyo taqwadiisa iyo haddana kaanahu yacni inuu dadku dadkumaba qofkaan aqoonin ma u malaynayo inuu wax yaqaano waa iska un khaamil <clears throat> qaala allahu tacaala alla waxau yihi marka halkan dacafatulmuslimiin qiimaha ay leeyihiin baa lagu barayaa nacam <clears throat> qaala allahu tacaala alla waxau yidhi wasbir nafsaka nafsadaada xabis maca aladiina kuwii macooda la jirkooda yadcuuna rabbahum rabbigooda caabudaya ama baryaya bilghadaati aroortii iyo walcashiyi galabkii yuriiduuna xaal ay doonayaan wajhahu eh, alla subxaanahu watacaala wejigiisa ay rabaan walaa tacdu caynaaka ishaada ha ka tallaabinin canhum xaggooda labadaada indhoodna ka gudbinin oo ka tallaabinin <clears throat> aayaddan marka sababteeda waxay ahayd baa ay tahay camaar ibnu yaasir iyo suhayb ibnu sinaan iyo salmaan alfarisi iyo bilaal iyo raggii marka aan iyagu marka eh, ducafaau lmuslimiin ahaa ayaa gaaladii baa nebiga waxay ku yidhaahdeen haddaad rabta inaan warkaaga dhegeysano nimankaan iyo annaga meel mooda fadhi karne kuwan horta iska buri oo iska eri markaasaan annaga aan ku dhegeysanayna haddee nabiga ah, caleyhi salaatu wasalaam dadkan iimaankooda ku kalsoonay nacam marka kuwaanna inay rumeeyaanna waa jecelyahay oo dadkiiba hanuun la jecel yahay moogtaha <clears throat> marka xoogaa wuxuu is yiri amaad nimankan bal hadday wax maqlayaan oy soo rumaynayaan bal amaad yeeshaa nacam oo dadkan aad markaasi majlis aan ahayn majlis eh, majlis kale amaad kula fariisataa aayadan baa soo degtay marka isjiraa layidhi nabiga caleyh salaatu wasalaam waxaa layidhi naftaada waxaad kuba xabistaa oo ku celisaa dadkan wan wanaagsan agtooda nacam indhahaagana ha ka tallaabinin meel kale ha u indha taagina layidhi nacam walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunyaa walaa tudic man akfalnaa qalbahu can dikrina waatabaca hawaahu wa kaana amruhu furutaa hana raacin qof aan qalbigiisa ilowsiinay dikrigeenna oo hawadiisa raacay wa kaana amruhu furudan arrintiisa oo dhanna ay tahay dayaac nin isaga dhanba arrimihiisa oo dhan layac iyo dayaac ay tahay ama wa kaana amruhu furudan bimacnaa ay tahay arrinkiisa uu yahay arrinkiisa oo dhan uu yahay taswiif oo la yidhaha sawfa afcaalu kada waxaasan samayn doonaa iyo nin yacni taswiifkana waa lagu macneeyaa <clears throat> saasaan yeeli doonaa oo waa xasan samayn doonaa isaga dhanba wixiisa waxaa weyaan wax dibdhigis unbau ku jiraa nacam waqti uu dhibanayana ma yaqaano ha raacin marka walidaalika qofku alimaam ibnulqayim waabilusayibka wuxuu leeyahay qofka qofka uu la saaxiibayo ama uu la soconayo waa inuu iska fiiriyaa hal huwa min adaakiriin allah kuwa ilaahay xusa miyaa mase ma aha hadday jawaabtu noqoto dadka alla xuso inuunan ahayn qofkaasi inuu la saaxiiba ma aha waa inuu ka dheeraado sababtoo ah adduunya unba u sheegaan dad waxaa jira maalin maalinkaasoo dhan inta ay ilaahay xusaanba ay aad u yar tahay allahuma haddii shanta salaad laga helo nacam inta kale waqtigooda maxay ka sheekeeyaan dollar bound bis dollar iyo bound iyo shilin iyo unbay ka sheekeen shilinkay xusaayaan nacam waxaa laga yaabaa dollarka maalinkii inuu sheego akthar min boqol kunoo jeer ama toban kunoo jeer inuu maanta dhan dollar dollar dollar dollar uu ku hayo allah allahna inta uu sheego aaday u yartahay nacam intay alla subxaana wa tacaala ay xusaayaan kuwaasoo kale marka lalama saaxiibo marka qofka aad la saaxiibaysa marka waa inuu ahlu dikri uu yahay oo adiga aad ah ku xasuusanaysid alla subxaana wa tacaala an xaarihata bni wahbin marka ilahay agtiisa qiimay ku leeyihin dadka dacafatu lmuslimiin can xaarihata bni wahbin radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh waali wasalam yaquulu nabigaan maqle isagoo le alaa ukhbirukum miyaanan idiin sheegaynin biahli ljannati ahlujanna miyaanan idinkaga sheekeynin kullu daciifin weeyaan ahlujannada waa mid kastoo taag daran mutadacafin dadku ay daciifsadaan low aqsama cala allaahi hadduu alla ku dhaartana la abarahu ilaahay ou dhaartiisa u baarinimo fali lahaa nin dadka agtooda ay daciifka ahaan oo ay saxo ku tirinaynin laakiin ilaahay agtiisa qiimaha uu ka leeyahay wallaahi waxaas yaa dhacaaya mar hadduu yidhaahdo ama wallaahi waxaas baa la samaynayaa ilaahay oo u samaynaya jirta dhaartiisa si aan ugu dembaabin alaa akhbirukum miyaanan idiin sheegin biahli naari ahlu naar kullu cutullin mid kastoo kibir badan weeyaanoo qallalan oo xaqa ka qallalan jawaadin oo ururin badan oo maal ururin badan oo maalka ururiyo manciyo oo aan dhiibin maalka mustakbirin oo isla weyn haddana kibir badan ahlunaar haddaad rabtana waa kuwaas waay ahlujanna haddaad doonaysana waa kullu daciifin mutadacaf walidalika ilahi muxuu yihi subxana wa tacala tilka daaru laakhiratu najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada tilka taadaas addaaru alaakhira ee daarta aakhira ah najcaluhaa liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi waxaanu u yeelaynaa oon dhaxal siinaynaa kuwa aan dhulka korkiisa aan isla weyninka ku rabin iyo fasaad dhulka korkiisa fasaadka iyo isla weyninka kuwa aan ku aan dhulka korkiisa ugu soconin aanan ku doonaynin yaan siinaa buu yidhi idan marka aljannatu lilmutawaadiciin mutawaadiciinta dadka ilaahay u tawaaduca iska leh mutafaqu caleyhi alcutullu alghaliidu ljaafi weyaan midka qallalan weyaan eh, ee markaa yani qalalan midka qalafsan ee aljaafi qalalan xaqa ayuu ku qallafsan yahay alkhaliid aljaafi waa qofka qallafsan xaquu ku qalafsan yahay nacam xaq haddii in loo sheego la maago waxaa weeyaan waaba waa qalafsan yahay oo aqbali maayo nacam waljawaadu bifatxi ljiimi weyaan wa tashdiid ilwaawi waawdoo la shido o bidaa ilmucjamati eda la hal dhibiceeyey la dhibiceeyey aljawaad wa huwa aljamuucu weeyaan midka yacnii kulminta badan maalka ururin badan almanuucu ee haddana celiyo aan dadka siinin wa qiila waxaa la yidhi addakhmu midka weyn weeyaan nacam almukhtaalu ee haddana kibirka badan fii mishyatihi socodkiisa nacam midka weyn ee dheer oo xooga badan oo yacni buuran oo haddana socodkiisa ku waxa badan ee maxay tahay ku isku qaadqaad badan oo ku faajeertan badan oo isku qaadqaad badan fii mishyatihi nacam hadda waa qofkaas marka qofka badanaa dadka saasoo noo noocyadaasoo kalea waa dadaan isku kalsoonayn waay nacam marka kibirkaasu isku kibirkaas iyo socodkaasu isku dheerdheeraynaya marka isku qaadqaadaya sidiisa kaloona isugu kalsoonayn waa ilaa hadduu isku kalsoonaa lahayd caadigiisu isaga socon lahaa nacam walidaalika u fiirsa dadka hadda noocaas oo kale markaad mujtamacaadka ka dhex aragto mujtamac mujtamac kastaa dadka la yacni dadka iyaga dhanba hooseeyo oon diinna ku yani yani ku jirin ayaa isku qaadqaad badan nacam ilaa qofku hadduu diin leeyahay horta ama halamayaa la yasin hadduu diin leeya diintaa ka celinaysa ma ogtahay haddii kalena marka waxaa weeyaan marka haddaanu diin lahayn qofkiina la yaso mar walba ama yacni eh, wuxuu samaynayaa marka waxaas isku qaadqaadaya marka wa qiila waxaa la yidhi alqasiiru midka gaaban albadiinu ee caloosha weyn nacam ayib ee kibirka badan wacan abiilcabaas sahl bni sacdin asaacidiyi radia allahu canhu qaal mara rajulu cala annabiyi sala allahu aleyh waali wasalama nin ayaa nebiga soo maray faqaala lirajulin cindahu nin agtiisa joogay ayuu wuxuu ku yidhi jaalisin fadhiyo ayuu wuxuu ku yidhi maa ra'yuka fii haada maa ra'yuka ra'yigaagu muxuu yahay fii haadaa midkan ku saabsan faqaala rajulun faqaala waxauu yidhi rajulun nin weeyaan min ashraafi nnaasi dadka kuwa ugu sharafta badan ka mid ah haadaa wallaahi baan ku dhaartay xariyun waxaa dhaba buu yidhi oo xaqiiqa ah in khadaba hadduu haween doono an yunkaxa in lagu nikaaxiyo wa in shafaca hadduu ergeeyana an yushafaca in laga erge aqbalo fa sakata rasuululah sal ly slam nebigu waa iska aamusay marka markaad eegta yacni ninkaan ninbaa ninkan ka warran buu yidhi markaasu wuxuu yidhi ninkan waxaa dhaba waa nin dadka la qiimeeyo ka mida buu yidhi oo hadduu haween doono la siinayo loo diideynin hadduu ergeeyana ergadiisa la aqbalaayo nebigu waa iska aamusay huma mara rajulun aakharu nin kalaa soo maray faqaala lahu rasulu lah sal ly slam maa ra'yuka fii haada kan ra'yiga aad ka qabtaana waa maxay faqaala yaa rasuula allah haada rajulun nin weyaan min fuqaraa'i lmuslimiin muslimiinta fuqaradooda nin ka mida waaye buu yidhi haadaa kani xariyun waxaa dhaba in khadaba hadduu haween doono allaa yunkaxa inaan lagu nikaaxinin wa in shafaca hadduu ergeeno allaa yushafaca dadka badanaa muuqaalka unbay qiimeeyaan badanaa maogtahay wa in qaala haddii uu hadal yiraahdana allaa yusmaca liqowlihi warkiisaba inaan la maqal fa qaala rasuulu llah sal ly slam rasuulku waxau yidhi haadaa kani khayrun waa mid ka khayr badan waaye min mil'i l ardi dhulka muggiis oo kale ayuu ka khayr badan yahay midla haadaakan oo kale kan dhulka muggiis oo kale ayuu ka khayr badan yahay midkan oo kale yacni midka dambe kii hore wuu ka khayr badan yahay dhulka muggiis oo kale uu ka khayr badan yahay muttafaqun calayhi marka adiga qof muslima ma adaa tahay xadiidkan marka maxaa laga faa'iideysanayaa in dadka muslimiinta dacafatulmuslimiin lmuslimiin ilahay agtiisa inay qiimo ka leeyihiin adigana agtaada inay qiimo ka yeeshaan baa lagaa rabaayo dadka aadan ku qiimaynin xoolaha lacagta ay haystaan oo aadan ku qiimaynin qabiilka ay ka dhasheen oo aadan ku qiimaynin dharka ay wataan ay labisan yihiin iyo isqaadqaadka ay aadan ku qiimaynin oo aad ku qiimayso say alle ugu kala dhow yihiin dadka ina akramakum cinda allaahi atqaakum ilahay agtiisa waxaa dadka ugu karaamada badan kan ugu alla kacabsiga badan marka alla kacabsiga dadka in lagu qiimeeyo weeyaan qowluhu xariyun huwa bifatxi lxaa'i wayanxadoo la kordhigo wakasri raa'i watashdiidi ilyaai xariyun ay xaqiiqun waqowluhu shafacana bifatxi lfaa'i wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu aleyh ali wasalama qaal ixtajat iljannatu wannaaru janna iyo naar baa doodeen waxaa laga qaadanaya jannada iyo naarta hadda inay abuuran yihiin in la abuurayo ay abuuran yihiin baa laga qaadanaya dadka qaarko muctasilada iyo kalea waxay qabaan jannada iyo naarta inaan inaanay abuurnayn oo hadday abuuran yihiin hadda maxaa maalaa yacni waayay dhahayaan nacam oo hadda m hadda maa la gelaa jannada iyo naartii bay kuleeyihiin nacam marka taas khalad waa fa qaalat innaaru naartii waxay tiri marka janna iyo naar baa doodeen haddii la yidhi waa abuuran yihiin soo maaha marka faqaalat innaaru naartii waxay tidhi fiya aniga dhexdeeda waxaa aljabbaaruuna kuwa kibirka badan kuwa yacni dad qasbida badan walmutakabiruuna ay kibirka badan isla weyn wa qaalat iljannatu jannadiina waxay tidhi fiya aniga dhexdeeda ducafaau naasiba ah dadka kuwooda taagta daran oo masaakiinuhum iyo masaakiintooda faqada allaahu ilaahay waa kala saaray baynahumaa dhexdooda annaki adiga wuxuu ku kala saaray annaki adiga aljannatu janna janno yahay raxmatii baa tahay naxariistayda arxamu biki man ashaau ciddaan doonaan kugu naxariisanaya wa anaki adiguna annaaru naar eh, wa anaki adigu annaaru naar yahay cadaabii cadaabkeygaa tahay yani wa anaki adiga annaaru naar naarta cadaabii baa tahay cadaabkeyga ucadibu biki man ashaau waxaan kugu cadaabayaa ciddaan doono welikilaykumaa labadiinana waxaa idiin sugnaadood leedihi welikilaykumaa labadiinna waxaa idiin sugnaaday calaya calaya aniga dusheeda idinkugu sugnaaday mil-uhaa ah buuxinteeda yacnii waxaan isa saaray oo aan xil iyo mas-uuliyad aan isku saaray buu leeyahay alleh inaan labadiinnaba idin buuxiyo laakiin la garayo naarta iyada waxaa laga buuxinayaa dad mutaystay keliya naarta ilaahay wuxuu ka buuxinayaa dad mutaystay oo ilaahay subxaanahu watacaala naarta dad aan mutaysanin u abuuri maayo laakiin walidaalika xadiidkii baa to ah aayadii yowma naquulu lijahanama hal imtala'ti wa taquulu hal min masiid laa tazaalu jahanam nebiga wuxuu yidhi laa tazaalu jahanam jahanamo ka zuuli mayso yulqaa fiiha in wax lagu ridaayo lagu ridaayo lagu ridaayo wa taquulu hal min masiid iyadana ay leedahay ilaa xataa yadaca rabu lcizati fiiha qadamahu ilaa alla subxaanahu watacaala gomadiisa ama lugtiisa oo markaa saaro jahanama fayanzawi bacduhaa bacdan isku soo ururaysaa markaa saas bay isugu soo ururaysaa riwaayadka qaarna eh, waxay leedahay qadamuhu mid rijluhu bay leedahay markaas ayaa marka eh, eh, sidaas bay noqonaysaa fataquulu qad qad qad bay leedahay bis bis xasbi xasbi igu filan igu filan intaan saasay dhahaysaa amaa jannada dadka sida loo gelinayo loo gelinayo alla fadligiisa ugu gelinayo dhul badan baa soo haraya oo waasaca ah. weyn oo aan marka iyadu marka see lagu buuxinaa marka waxaa lagu buuxinaya ilaahay dad bau abuurayaa jannaduu gelinaya markaa soo ma garan saasaa marka jannada iyada lagu buuxinaya cadaaladda ilaahay fiiri jannadana dad aan camalba soo samaysanno iska gelinaya nacam oo markaa un u abuuray soo ma garanin naarta laakiin waxaa la gelinayaa maxay dad alla dad yacnii mutaystay naarta mooyaane ilaahay cid kale naarta ma gelinayo nacam oo dad cusub inta u abuuro naarta u abuuri maayo sababto ilaahay ma dulminayo dadka nacam ayb marka taa waxaa weya marka waxay ku tusaysaa fadliga alla subxaanahu wa tacaala mutafaqu calayhi rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey wacan abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh ali wasalama qaal inahu layti can rasuuli illahi sal ly slama qaala inahu layaأti arajulu asamiinu alcaظiimu ywma alqiyaama inahu shaniya layaأtii waxaa imaanaya alrajulu qofka asamiinu buuran alcadiimu weyn ywma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laa yazinu cinda allaahi ilaahay agtiisana uusan kaga miisaan dhammayn janaaxa bacuudatin dhilmaanyo ama kaneeca garabkeeda nacam qof weyn oo buuran oo xoog weyn baa ayaa imaanayo oo dee gaal ahaa adduunka marku joogay ama yacnii aan qiimo lahayn aakhira markuu yimaado marka ilaahay agtiisa kalama ekaanayo kaneeco garab kaneeco marka dadka jismigooda laguma qiimeeyo waxaa lagu qiimeeya wax qulubtooda ku jira iyo acmaasha ay samaynayaan mutafaqu calayhi wa canhu ana imra'atan sawda'a kaanat taqumu lmasjida wa canhu isla abi hureyra waxaa laga wariyey ana imra'atan haweeney sawdaa'a madow kaanad waxay ahayd lmasjida masjidka inay xaaqayso ow shaaban ama wiil yar nin dhallinyaro ah masaajidkuu xaaqi jiray fafaqadahaa nebiga waa waayey wow waayey haweentaas o masafaqadahu waa waayey rasuulullaahi baa waayey sala allahu aleyh ali wasalam fasa'ala canhaa waa weydiiyey ow canhu ama xaggiisa wax ka weydiiyey shakiraawi baa ku jira meesha nacam nin mau ahaa mase haween bay ahayd marka masjidka u xaaqi jiray qofkan waa la waayey rasuulka waa waaye war ninkii maxaa ku dhacay buu yiri nacam marka rasuulka dadku waa tafaqudi jiray marka waa dareemi jiray qofka maqan iyo qofka joogo iyo yacnii wuu dareemi jiray waana su-aali jiray mujtamaca yacni qof kasta me yacni nebiga caleyhi salaatu wasalaam ahmiyadou u lahay qof kasta nacam qof bilaa ahmiyada ma jirin nacam oo yani qof masaajidka xaaqaayo welba qofkan qof yani khatara ma aunan ahayn iyo laysma dhihi jirin ma aanu isdhehaynin soo ma garan bal masaajidka xaaqidiisa waa fadaa'il waawo xadiidkan waxaaba loo deliishadaaba masaajidka oo la xaaqaa fadliga lagu mutaysto nacam soo ma garanin iyo in masaajidda la nadiifiyo ee masaajidda la xaaqee la nadiifiyo fa qaaluu waxay dhaheen marka maata waa dhintay ninkii waa dhintay baa li rasuulka ilaahayo qaala waxau yidhi afalaa kuntum aadantumuunii oo maxaad ii soo ogeysiin weyseen buu yidhi ninka dhintay yaa haweenayda dhimatay waa u tegi waa janaasadeeda baan ka qeybgeli lahaay asxaabtuna waxay usoo ogeysiin waayeen waxay ahayd xilli habeena buu dhintay markaa waxay is yidhaahdeen marka rasuulka arrintan yartaa ha usoo kicinina waa ha dhibina rasuulka caleyhi salaatu wasalaam saabay is isdheheen iyaguna fa ka'annahum waxaad ba moodaa saqaruu amrahaa arrinteeday yaraysteen aw amrahu ama arrinkiisii waa yaraysteen wax yaray ka soo qaadeen fa qaala waxa uu yidhi dulluunii calaa qabrihi nebiga marka arrinta waa weyneyey qabrigiisa tusa buu yidhi qofkaas fadalluuhu way tuseen fasallaa calayhi qabrigii buu janaasadii ku tukaday marka waxaa laga qaadanayaa qof la aasay in janaasadiisa qabriga lagu eh, qofkan ka qeyb gelin oo kale inuu qabrigii tago ee janaasadii uu kusoo tukado salaadanuna waa ka duwan tahay salaada caadiga sujuud iyo male saad ogtahay ee rukuuciyo iyo janaazadu salaatuljanaazana waa duco unbay ka kooban tahay sida aada ogsoon tahay sida qaalibka ee badan marka qubuurta waa lagu samayn karaa yani qabriga inta loo jeesto markaa eh, xaggiisa waa markaa waa loo samayn karaa yani in markaa lagu tukado in intee la egaa marka ay ku xiran tahay bacdi alculamaa waxay dhaheen arrintaa nebigay gaar u tahay laakiin sida saxooxa nebiga gaar uma ahaynoo dad baaba la socdayba oo nebiga la tukaday hadday gaar u tahay isaga keliyaa samayn lahaa kow qaar waxay dhaheen marka in usbuuc qaar baa afartan beri dhahayo haddii uu ku jiro qaar baa weligiis dhahayo wax hadda taxdiid oo sharcigu hadda uu waqti ku xadidayna ma jirto waxay culammada marka sidoo kale laysku raacday waxaa iyadana sidoo kale meesha ku jirto nebiga caleyhi salaatu wasalaam inaan lagu sameyneynin qabrigiisa qofka intoo baxo rasuulka qabrigiisa marku tagoo kale janaaza nebiga ku tukana ma dhahaayo soma garani ibnu kathiir awaa wuxuu ku sheegaa kitaabkiisa dabaqaat eh, shaaficiyiin nacam dabaqaat laimati shaaficiya ayuu ku sheegaa muqadamada meesha ayuu kaga waramaa nacam fadalluuhu fasallaa caleyhi nabiga waa ku tukaday uma qaala waxa uu yidhi ina hadihi alqubuura qubuurtan mamluu'atun tulla buuxiye wayan dulmatan mugdi ina hadihi alqubuura qubuurtan mamlu'atun mid buuxda weeyaan dulmatan mugdi calaa ahlihaa dulmatan yacnii xaal mugdi ku ah calaa ahlihaa dadkeeda mugdiyeynayso wa in allaha tacaala allana yunawiruhaa lahum waa ugu nuurinayaa bisalaatihi salaadeeda calayhim aan korkooda ku tukado alla ugu nuurinayaa muttafaqun caleyhi qowluhu taqumu bifatxi alqaafi weeyaan bifatxi taa'ida ta'doo la kordhigo wa dammi lqaafi qaafkaoo la godo ay taknusu ay xaaqayso walqumaamatuna alkunaasatu waxaa weyaan meesha waxaa lasoo xaaqa lagu shubo nacam wa aadantumuunii oo waa qashin qubkii marka kunaasadeen ayb wa aadantumuuniina bimaddi lhamzati hamzada oo la taago weeyaan ay aclamtumuunii maxaad iisoo ogeysiin weyseen sababtay u ogeysiin waayeen arrintana waa yaraysteen xilli habeenana oo ahayd rasuulkaa dhibinay isdheheen xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa dadka muslimiinta ee dacafada ah ee aan aad loo aqoonin inay ilaah agtiisa fadli weyn ay kaleeyihin marka qofka inuu iska ilaaliya waa xataa nacam dadka qaarkood marka waxaa weeyaan dadkaasoo kale way ku dhiiradaan nacam qofka kaleoo mujtamaca ka dhex muuqda badanaa dadka ma ku dhiiranayaan laakiin qofkanoo kale waa iskaga dhiiranayaan ma fiicna taasoo kale nacam waxaa laga yaabaa ninkan kale iyo ninkan alle inuu kan u dhow yahaba nacam soo ma garan hadhow marka yacnii qofkaasoo kale marka waa layska ilaaliyaa ayb wa canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalama ruba ashcaa ruba badana ashcaha mid basaasan aqbara oo boor leh madfuucin bil abwaabi albaabada mid lagu riixo laga soo xirto ah mid mid albaabada laga soo xirta badana low aqsama cala allahi hadduu alle ku dhaarta la abarahu oo u baarinimo falila rawaahu muslim ruba yani basaasnaanta iyo boor qofka inuu timihiisu ay yihiin ay basaasan yihiin jirkiisu inuu boor leeyahay maaha in taas hadda fiican tahay laleeyahay qofku sidaa ha iska dhiga maaha in laleeyahay laakiin qof muslimoo daciifa ah, waxaa iska jira yacni aan tabar badan lahayn xoolo badan aan lahayn oo yacni jirkiisa iyo xaaladiisa xoogaa iska basaasan tahay ilaahay hadduu ku dhaarta laakiin oo u baarinimo ruba ashcatha akbara ruba badana ashcatha mid basaasan akbara boorle madfuucin bilabwaabi albaabada laga xirta badana low aqsama cala allahi hadduu alla ku dhaarta korkiisa la abarahu alla u baarinimo falilaha rawaahu muslim marka dadkaas oo kale qofku hadduu ku xadgudbay habaaraan qatar bay ku noqon kartaa hadday u duceeyaano uu u ixsaan falo wanaagooda oo ka shaqeeyana dee ilaahay agtiisa sharaf buu ku helayaa maxaa yeele ilaahay owliyadiisa qofka jecel ilaahayna waa jeclaanaya subxaanahu watacaala wacan usaamata radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh ali wasalama qaala waxa uu yidhi qumtu calaa baabi aljannati jannada albaabkeeda ayaan istaagay buu yidhi nabiga sal ly slam fa idaa caamatu man dakhalahaa dadka gelaya badankood waaba iyaga oo almasaakiinu fa Ah, fakaana almasaakiinu masaakiintu waxay ahaayeen caamata man dakhalahaa dadka gelaya kuwa ugu badan jannada soo uma jeedid marka dacafatu lmuslimiin masaakiinta dadka jannada ugu gelista badan weeyaan waasxaabu ljiddi wa asxaabu ljiddi xoolaha dadka wa asxaabu ljaddi dhahaa dheefta kuwa haysto aljiddi waa dadaalkee wa asxaabu ljaddi dheefta iyo xoolaha kuwa u saaxiibka ahna maxbuusuuna ay yihiin kuwo markaa la celiyey oo jannadii albaabkeeda laga celiyey waa dadkii fiiri aqniyadii dadkii aqniyada ahaa iyo dadkii aqniyada xoolaha haystay ahlu jannada ahaa waay weliba albaabkii bay taagan yihiin fuqaraa'u lmuslimiina ahlu jannada noqotaa ka hormaraysa jannada gelitaanka uga hormarayso shan boqoloo sanay uga horeynayan markay kuwaa ku jiraanay kuwan soo gelayaan kadib nacam soo ma marka fadliga ay leeyihiin weeyaan marka taa nacam ee laga hadli maayo nin xoola haysto oo laakiin ahlu naara kaas naarowba aaday jannada albaabkeeda muxuu ka samaynayaa kaas nacam wa asxaabu ljadina maxbuusuuna ay yihiin kuwa la celiya hayra ana asxaaba annaari laakina asxaaba annaari dadka asxaabu naarka ahse qad umira iyadoo la amray bihim iyaga la amray ila naari naarta loo amray nacam hayra ana asxaaba annaari ilaa ana asxaaba annaari asxaabu naarkuna qad umira bihim la amray ila naari loo amray inay naarta galaan marka dadki asxaabu naar naartii baa loo amray inay galaan kuwii jannada waaye marka dadkii marka dadka ahlu jannada ahaa kuwa xoolaha haysto waa la celinayaa albaabka ay ku xabisan yihiin dadkii marka jannada gelayana markaas waa dadkii masaakiinta lagu hormarinaya wa qumtu calaa baabi naari baan istaagay naarta albaabkeedii baan istaagay fa idaa caamatu man dakhalahaa dadka gelaya kuwa ugu badan annisaauba weeyaan nacam waa haween muttafaqun caleyhi asbaabtuna adda waxaa weyan takfurna alcashra wa tukthirna ayuu nebiga ku yidhi lacnadaad badisaan zawjka waa abaal dhacdaan abaal dhacyada iyo yacnii iyo maxay ku gelayaan marka iyo carabka ay ku gelayaan ninkan hadduu la imaado waxaasoo kale waa dembi iyo laftirkeeda nacam sida laftirkiisa ku gelayaan waljaddu bifatxi iljiimi alxadu dheefta weeyaan walghinaa hodontinimada waqowluhu maxbuusuunan ay lam yu'dan lahum aan loo idmin bacdu weli aan loo idmin fii dukhuuli iljanna jannada gelitaankeeda aan loo idmin wabillahi towfiiq wsala allah wslm calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wsalam